aswaatulkhayr waxay idin soo gudbinaysaa shabaabulmujaahidiin shafkaaca dawga u dhigto shareecadii maqneed shamir ku keentee shalay iyo maanta maantaba shacabkana abaal iyo sharaf buu shaqsi idin haya sheeglama rogeen shiico la daawar goomsaxawaadka sunta sibir la cabsin shallaawayaasha khilaafadood shar iyo wixii daran shuca iyo wixii keenaya share cadaaluminaya allaha idin ka dhowro shabaha cadaawana dhex bina mitwa an allaha ka yelo shaksi shaksi inti shahide jannal haku shirene sharaftina dunid shanta qarado dunida loo gashe kasta shax guur baa ku dhaca cadowga sheeda markad ka soo iftaan shacnigii dinta iyo sharafta qur'aankiyo rabbi idin hiibeeye shaqsi kama baqdin shaabalkiiyo libaaxa lasha kaaltihiino sharcigiyo nidaamka shuruucdiiyo astanba sharaf idin ahoo shan talaabo amar lihishaad marugtan sareentiyo sunnaha sharcigaad hubka u qaadateen shamso qorax iftiin badan khilaafo dhammaystiran batihin shacabkuna ay jecelyiin jiroo jooga cadowgina ma